alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu joognaa dowradii ayaynu bilaabaynay ee lixiyo tobnaad ee dowratulimaam maalik marka doorkan waxaa la gartay kitaab ku saabsan aadaabta cilmiga in la dhigo ikhtiyaarka iyo doorashaduna wuxuu ku dhacay kitaabka la yidhahdo xilyatu taalibi alcilmi kutubo horeo aadaabta ku saabsan waa dhignay waxaa ka mid ahaa kitaabkii fusuul alaadaab aynu markaa dhignay oo ibnu caqiilu lahaa waxaa kaloo aynu dhignay kitaabkii la odhan jiray tacdiim alcilmi oo isaguna xawla alaadaab ku saabsan iyo cilmiga iyo sida loo dalbaayo waxaynu kaloo dhignay kitaabkan laftiisa iyadoo wakhti horraysay kollay ay ahayd wakhtiga la dhigay hore waa loo dhigay oo mar baan akhrinnay waana la duubay inkastoo tasjiilku waagaa daciif ahaa marka kollay maadaama dee dalab dalabalcilmiga samaynaya iska soo daba kacayaan in dib loo dhigo waa loo baahday kitaabkan muhimmadda uu leeyahay daraaddeed mawduuca aadaabta ku saabsanna aad baa loogu baahan yahay ahlucilmiguna aad bay kutubo badan uga qori jireen musannafaad fara badan baana laga qoray wax ka mida ashyaada laga qorayna sheikhuba waa sheegayaayo wuxuu ku sardinayaa xaashiyada kitaabkiis ayaa bakri abu zayd uu ku tilmaamaya soddon kitaab in ku dhow oo laga allifay ayuu taxayaa marka waa muhim mawduuca aadaabta in la bartaa aad bay muhim u tahay barakada cilmigaana ku jirtaan oo haddaan markaa aadaabtii akhlaaqdii cilmigu lahaa aan lala imanin dee cilmiga waxbaa u dhinmaya oo barakadii ayaa wax u dhinmayaan marka si barakadii cilmiga loo helo waa in akhlaaqdii iyo aadaabtii cilmigana lala yimaadaan sheekha kitaabka qoray waa sheekh macruufa waa garanaysaan waa bakr ibnu cabdillaahi abu zayd sheekh weyn buu ahaa oo ka mida ah culammada waaweyn ee beledka sacuudiga qabiil ahaanna waxa weeye waa min qabaa'il alcarab oo qabiilada khudaaciya la yidhaahdo ayuu markaa ka dhashay waxaanu barbaaray nasha'a cilmiya yacnii guri markaa wanaag iyo salaax iyo lagu yaqaanna waa ka dhashay waxbarashada nidaamiga ah iyo xalaqaadka labadaba waa qaata labada noocba oo madaarista ayuu galay ilaa markii dambe waxa weeye ibtidaa' intuu ka bilaabay ilaa uu digtooraa ku qaatay xalaqaadka cilmigana aad buu cilmiga ugu qaatay mashaayikh kala duwan baanu cilmiga ka qaatay oo ka faa'idaystay culammada uu cilmiga ka qaatay waxaa ka mid ah sheekhii la odhan jiray saalix ibnu cabdullaahi ibnu mutlaq ee qaadiga ahaa oo cilmiga carabiyada weliba si gaara ugu sheeganaa ayuu culumta carabiyada ka qaatay cilmiyo kalena waa ka qaatay oo cilmulmiiqaat ka mid yahay culammada kale oo cilmiga ka qaatay waxaa ka mid a ah cabdilcasiis ibn cabdillahi bin baaz isagana muddu laasimay oo xalqadda uu leeyahayna uu tegi jiray gurigana ugu tegi jiro kutubaha qaarkood ku akhrin jiray cilmi badan buu ka qaatay kadib wuxuu laasimay sheikhiisii la odhan jiray maxamed alamiin ashinqiiti aad iyo aad buu u laasimay muddo waxa weeye ilaa toban sano ah ayuu duruustiisii uu ka dhigayey almasjid nabawi u laazimay oo u joogtayn jiro oo tegi jiray wakadalika marka waxa gurigana waa u raaci jiray oo kutubaha qaarkood waa ku akhrin jiray oo ka mid yahay adwaa'ul bayaanka laftiisa waa ku dul akhriyey wax badanoo ka mida ah. culuum kale lafteeda waa ka qaatay oo ka mid yahay adaab albaxsi walmunaadara kitaabkiisa la yidhaahdo kitaabkan sheikhu qoray maxamed alamin ashinqiiti ee aadaab albaxsi walmunaadara la yidhaahdo oo waagii hore loo taabacay laba juz juska hore waa ku akhriyey dabacaadkii dambe waxaa laga dhigay juz waaxida mujallad keliya laga dhigay laakiin waagii hore wuxuu u taabacnaa laba juz inuu yahay calaa kulli xaal juska hore ayuu isagana ku akhriyey qaarna waaba itlaaqayaan cilmiga usuul fiqiga wax ka mida waa ka qaatay funuun waa ku akhriyey wa culumta carabiyada waayo maxamed amiin ashinqiiti carabiyada aad buu ugu sheeganaa oo ugu baacdheeraa aad ayuu ugu bacdheeraa xagga jaamicadda wuxuu ka baxay kuliyatu shariica ayuu ka baxay intisaab baanu ku qaatay intisaabka waxaa la yidhaahdaa ardayga oo aan soo xaadirayn xisaska aan tegayn oo laakiin muqararka iska soo akhrisanaayo hadhow imtixaanka uun la gelaya ardayda noocaas ayuu ku qaatay oo kaga baxay kuliyatu shariica markii dambe wuxuu noqday qaadi buu noqday almachad alcaali lilqadaa ayuu isagana galay oo intisaab ku galay markay dambena wuxuu qaatay eh, majister iyo dictora ayuu markaa mid walba qaatay wuxuu ka noqday masjidu nabowiga mar mudaris oo wakhti buu xadiiska iyo cilmulfaraa'idka ka dhigi jiray ilaa toban sana ku dhow eh, wuxuu noqday qaadi oo sannawaadka qaarkood wuxuu noqday markaa qaadi oo maxkamadda markaa weyn ee madiine uu haystay toban sano in ka badan wuxuu noqday imaam wa khatiib masjidu nabowi oo lix sano ama toddoba sano uu khatiib iyo markaa waxa weeye imaamba ka ahaa masjidu nabowiga wuxuu haddana noqday wasaarat alcadli inuu wakiil u noqdo wakiil caam ah iyadana sanawaad buu ku shaqeeyey waxaa lagu daray eh, mujamacul markaa fiqhiga ah, uu ka noqday marka hore cudwi xubin ka noqday markii dambena ra'iis baabu ka noqday mujamacu fiqhi marka markii dambe waxaa lagu daray mujamacu lfiqhi biraabidati alcaalam alislaami cala kulli xaal waxyaalo badan oo kala duwan ayuu maray adif ilaa dalika uu leeyahay musanafaad iyo kutub badan oo qoray kutubaha uu qoray waxaa ka mida ah kitaabka la yidhaahdo mucjam almanaahi lafdiya oo mujalad dakhmi ah mujalad weyn mucjam almanaahi lafdiya erayada lafdiga ee la diiday sharcan ayuu mucjam u qoray isagoo ku soconaya xuruufta alifbaa'iga waa kitaab matbuuco weyn waxaa ka mid a fiqhu nawaasil isagana waa qoray laba mujallada oo markaa koobkooban marka ah ibnuqayim xayaatuhu wa aasaaruh wa mawaariduh mujalad buu ka qoray altaqriib biculuumi ibn alqayim mujalad buu ka qoray wuxuu ka qoray rasaa'il badan oo kalena waa qoray oo ay ka mid tahay risaalada la yidhaahdo xukmu alintimaa ay ka mid tahay dar'u alfitna can ahli sunna ay ka mid tahay caqiidatu ibni abi zayd alkhayrawaani ay ka mid tahay altaxdiisu fii ma laa yasixu fiihi xadiis kutubo badan ayuu markaa leeyihi wuxuu dhashay kun saddex boqol iyo afar iyo lixdankii marna waxay yidhaahdaan kun saddex boqol iyo shan iyo lixdankii buu dhashay marka bacdi waxay u nisbaynayaan kun saddex boqol iyo afar iyo lixdankii aakhirkiisii inuu dhashay dilxija saasay tilmaamayaan waxaanu dhintay kun afar boqol iyo sagaal iyo labaatankii hijriga ayuu dhintay calayhi raxmat ullah risaaladani waa risaala mufiida qayima aadna waxa weeye markaa faa'iidadeedu u badanta waxaad ka garanaysaa wakhtiga la qorayaday dhoweyd haddana cinaayada lagu sameeyey ahlucilmiga qaarkood ay dhigeen qaarkoodna ay sharxeen oo markaa qoraalba ku sharxeen sharxyada markaa la sharxay waxaa ka mid ah sharaxa ibnu cuthaymiin waxaanu ahaa tafriiqi xalqaddiisii cilmiga ee jaamic cunaysa uu ka akhrin jiray ayuu ardayda u akhriyey oo lagu dul akhriyey oo deedna tacliiqiyiin tacliiqaadkii baa la daabacay oo cajladdii wixii ku guda jiray qoraal loo rogay haalibka kutubta ibnu cuthaymiinna waxay u badan tahay tafriiqaasay u badan tahay sheikhu qalin intuu qaatay qoraalka uu markaa kutub qoray waa yar tahay waa cajaa'ib laakiin haalibka musannafaadkiisu waxay u badan tahay duruus cilmiya oo uu jeedinaayo oo uu tacliiqinayo oo markii dambe qoraal loo rogay kutubhiisa waaweyn oo dhan waa nooca hadday tahay asharxu lmumtic waxay ahayd tacliiqaadka xalqadda cilmiga uu ku tacliiqinaayo waxna ma soo qoran jirin sheikhu korkaasuu ka tacliiqinaya inta lagu akhriyo marba maqtac waxaa ka mid a ah alqowl mufiid waa tacliiqaas waxaa ka mid a ah sharxu riyaad saalixiin waa noocaas sharxu saxiixi muslim inta laga soo saaray waxa iyaduna waa noocaas yacni qalin uma qaadan hadday tahay sharaxa bukhaariga iyo sharaxa saxiix muslim mid walba waxa weeye tacliiqaad ayuu markaa waxa ku tacliiqin jiray wax ka midana waa la daabacay wakada tafsiirku waa caynkaas ma aragteen suuradaha qaarkood iyadoo markaa waxa la daabacay ama jasaska qaarkood la daabacay waa tacliiqaadkaase xataa kutubaha marka waxa koobkooban oo xilyatu taalib alcilmi tacliiqaasay ahayd iyo kutubo badan oo kalo la mida ah iminkana inta loo daabacay yacni waxa weeye boqol iyo konton meelaha waa noqonaysa kitaab waxyaalaha uu qoray qalin u qaatay waxa weeye xamawiyada iyo marka waxa weeye tadmuriyada iyo talkhiiskooda ama taqriibkooda iyo marka alusuul min cilmi alusuul iyo mustalaxu alxadiis iyo muqararaat madrasi ah yacni marka rasaa'il iyo raro noocaasoo kale ah ayuu sheikhu markaa qoraal ahaan qalinka u qaatay oo u qoray laakiin khaalibka kutubtiisu waa tafriiqaat duruustii u dhigayey laga tafriiqiyey yacni noocaas weeye sharaxa marka waxa weye waasidiyada la mida waa tafriiqaas tacliiqaadka uu taxaawiyada ku sameeyaa la mida waa haluma jara ibnu cuthaymiin waa la garanayaa waa macruuf kutubihiisuna waa inagu badan yihiin caalamkana waxa weeye aad iyo aad baa looga yaqaanaa ilahay baa cilmigiisa barakeeyey kun afar boqoliyo koob iyo labaatankii hijiriga ayuu dhintay raximahu allahu raxmatan waasica carrabkaynu iska marinaynaa bismi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi wa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu allah allaahumma salli wasallim calayhi wa calaa aalih wa saxbihi waman ihtadaa bihudaah bismillaahi magaca allah baan ku bilaabayaa allahaasoo alraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday allahaasoo alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono khalqigiisa ka mida ahaaday magiciisaan ku bilaabaya ama kitaabka ku qorayaa alxamdu lilaah mahadoo dhan ama jinsiga mahad lilaahi allah buu u sugnaaday wa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu waxaan qirayaa oo aan ictiqaadsanahay oo rumaysanahay oo caddaynayaa an laa ilaaha ila allah ay annahu sha'niyeh laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane allahoo qura ayaa xaq lagu caabudaa ciddii allah ka soo hadhay haddii la caabudo waxa lagu caabuday baatil wa ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan in muxammadna rasuuluullaahi allah rasuulkiisa inuu yahay oo allah soo diray saasaan qiraya allaahumma salli wasallim calayh allaahumma ilaahayow yaa allahu bay la macno tahay salli wasallim calayhi salli ku salli oo bimacnaa u naxariiso nebiga calayhi salaatu wasalaam oo naxariista u ziyaadi ama salli yacni ammaan nebiga calayhi salaatu wasalaam wa sallim calayhi yacni salaam oo nabadgeliya wa calaa aalihi qaraabada nebigana calayhi salaatu wasalaam ilaahay oo salaam oo nabadgeli una naxariiso ama mala'ul aclaa ama malaa'igta agtooda ka ammaan yacni u kordhi baa laga tilmaamaya nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa u naxariistay waana ammaanay waana salaamay waana nabadgeliyey waxaa laga tilmaamayaa u ziyaadi oo u kordhi ayaa looga jeeda wa saxbihi iyo asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam aalka nebiguna waa ciddii banu haashim iyo banu mutalib ah iimaanna ku dhimatay ayaa waxaa la yidhaahdaa aalu nabiy sala allahu aleyh wasalam nebiga qaraabadiisii baa la yidhahdaa waa banuu haashim wa banuu mualib mualibkuna wuxuu la walaal ahaa haashim buu la walaal ahaa haashim iyo mualibna waxay iska ahaayeen laba isku lamaan lam yaftariquu fii jaahiliyati walaa fii islaam waataa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii wakhtigii islaamnimada ka hor iyo islaamnimada gudaheeda toonna may kala tegin banuu haashim iyo banuu mutalib ee way isku lamaanaayeen yacni cabdimanaaf wuxuu dhalay afar waa haashim iyo mutalib iyo cabdushamsi iyo nawfal waa afar walaala ah haashim saddex kalaa la walaalaa saddexda la walaalka mutalib baa ka mid ah hadda cabdumualib iyo mualib yan iskaga kaa qaldanin mualib waa haashim walaalkii oo waa ina cabdimanaaf waa qoladii shaafici ahaa shaafici waa mualibi bani mualib ayuu markaa ka dhashay iyo cabdushamsi cabdushamsi mucaawiye iyo cismaan ibnu cafaan iyo ayaa markaa ka mid ahaa iyo nawfal nawfalna jubayr ibnu mucim baa ka mid ahaa jubayr ibnu mucim ayaa ka mid ahaa waatay nabiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam jubayr ibnu mucim iyo cuhmaan ibnu cafaan markaasay waxay ku yidhahen yaa rasuula allah annaga waxay u jeedaan cabdushamsi iyo nawfal iyo qoladan mutalib waa kuu simannahay maxay iyagu khumuska wax uga heleenoo qaraabadaada u noqdeen annaguna aanu weyne markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam banuu haashimin wa bani mutalib lam yaftariquu fii jaahiliyatin walaa fii islaam banuu haashim iyo banu mutalib may kala tegin islaamnimada iyo gaalnimada eh, gudaheeda midnaba kumay kala tegin oo markii gaaladii quraysheed ay go'doomiyeen banu haashim oo ay yidhaahdeen waa in markaa cunaqabatayn lagu sameeyaa ilaa muxamed gacanta aynaga geliyaan oo inooga hor baydhaan ya cunaqabatayn wax laga iibiyo wax laga iibsado wax la siiyo mucaamilkooda ha la joojiyo reer bani haashim ilaa muxamed faraha inooga qaadaan yidhahdaan saa doontaan u gala markay sidaa yidhaahdeen dee banuu nawfal iyo banuu cabdishamsin waxay la safnaayeen gaalada quraysheed ee go'doominaysay la safnaayeen safkaasay ku soo jireen banu mutalib waxay la saf ahaayeen banu hashim waxay yidhahdeen hadday noolaadaanna waa la noolaanaynaa hadday dhintaanna waa la dhimanaynaa dee labadaa marka mayaa la simaya labadaa lama simayo saasaa looga jeeda marka ciddii banu hashim ayaa ama banu mutalib ah oo islaamnimo iyo iimaan ku dhimatay ayaa waxaa la yidhahdaa aalu aalu nabiy sala allahu aleyh wasalam saxaabada nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa kullu man laqiya nabiya sala allahu aleyh wasalam mu'minan bihi wamaata cala aliimaan yacni ku kastoo nebiga la kulmay calayhi salaatu wasalaam weeyi isaga oo nebiga rumaysan nebiga la kulmay islaamnimo iyo iimaanna ku dhintay ayaa waxaa la yidhahdaa saxaabi baa la yidhahdaa ya haddii isagoo gaala ah uu la kulmo kadib marka waxa weeye mar dambe uu islaamo oo markuu islaamay dabadeed aanu nebiga la kulmin saxaabi la odhan maayo qayd baa la socda man laqiya anabiya sala allahu aleyh wasalam mu'minan bihi waa xaal xaaluu muumin yaho nebiga rumaysan yahay waa inuu nebiga la kulmay alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamilihi qaacidadu waa tii caynka ahay xaalku wuxuu wasfi u yahay lisaaxib alxaal wuxuuna qayd iyo sharti u yahay licaamil ilxaal ciddii aan iimaan ku dhiman ee islaamnimadii ay muujisatay dib uga noqotay oo gaalnimo ku dhimatay ma noqonayso saxaabi ma noqonayso waman ihtadaa bihudaah iyo cid kastoo hanuunka nebiga calayhi salaatu wasalaam ku hanuuntay ilaahay ha ku salliyo hana markaa waxaway salaamo oo ha nabadgeliyo ama bacdu intaa dabadeed miya fauqayidu macaalima hadihi alxilyati almubaarakati caama amaaniya wa arbacimia wa alfi hijiriya kitaabka sheikhu wuxuu ku bilaabay bisinkii iyo xamdinaqu ilaahay uu mahadnaqaayo iyo labada shahaado iyo salli nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku sallinaayo qaraabadii nebiga ee nebiga rumaysay na uu ku sallinayo saxaabadii nebigana uu ku sallinayo cid kasta oo nebiga hanuunkiisa ku hanuuntay ilaa yowmi alqiyaamana uu ku sallinayo salaamayo saasuu ku furfurtoo ku bilaabay markuu intaa sheegay sharaxeeda waxba yacni kuma dheeraanayno carabka un baynu marinayna maadaama wakhtigu inagu kooban yahay kitaab kastabana markaa lagu bilaabayo intanoo kale oo meelo kale sharaxeeda markaa lagula kulmay hadda waxa weeye waxba balballaadhin mayno amaa bacdu buuyi amaa bacdu waxaa la isticmaalaa furfurashada iyo maqsuudka dhexdooda amaa bacdu la isticmaalaa ama wa bacdu la yidhaahdaa ama amaa bacdu la yidhahdaa waxaana badan amaa bacdu in la yidhahdo nabiguna calayhi salaatu wasalaam markuu khudbadaynaayo aad buu isticmaali jiray amaa bacdu axaadiis fara badanna waa kaga so arortay fa uqayidu macaalima hadihi alxilya waxaan qaydayaa buu yidhi oo bimacnaa qoraya taqyiidku waxaa laga tilmaamayaa qoraalkaa looga jeedaa waayo faa'iidada marka waxaa weeye haddii la qoro dee way xidhantaho waa dabranta waa ku xidhanta haddaan la qorin faa'idadii marka waxay kuuma dabrana mid kuu xidhan maaha waa baxsan kartaa fa min alxamaaqati an tasida khazaalatan wa tatrukaha bayna alkhalaa'iqi taaliqa siduu naadimkii u yidhi markuu boorrinaayo cilmiga in la qoro ayuu wuxuu yidhi wixii aad faa'iiday hesho waa inaad qortaa buu yidhi yaa waad qayddaa fa min alxamaaqati an tasiida ghazaalatan waxaa markaa nacasnimada ka mid ah inaad ugaadh markaa ugaadhsato deero ama garanuug inaad ugaadhsato wa tatrukaha bayna alkhalaa'iqi taaliqa aad haddana markaa waxa weeye eh, ka tagto iyada oo yacni markaa khalqiga dhexdiisa ku sii daysan aad xidhan dee haddaanad xidhan waa kaa baxsanaysaa waa kaa baxsanaysa marka waxaa laga tilmaamayaa faa'idada in la qoro weeye fawaa'idda waa in la qortaa saas aawadee ardaygu waa inuu sitaa yacni qalin iyo buug waa inuu wax qortaa yacni in layska dhegaysto ma aho qofku marka uu is yidhaahdo uun waxa weeye maskaxdaad ku qabanaysaa waa laga yaabaa markan inuu qabto hadhow inuu ilaawo ka baxsataa laga yaabaa saas aawadeed yani fawaa'idda in la qorta aad iyo aad bay muhim u fa uqayidu waxaan qorayaa dabrayaa macaalima hadihi lxilya tilmaamaha ay leedahay yacni markaa sifaatkan iyo akhlaaqdani xilyada waxa la yhaha dumarku isku qurxiyaan oo kale xilyo waa la yidhaahdaa waxaa kaloo xilyo la yidhaahdaa sifaatka laftooda wanaagsan xilyo waa la yidhahdaa oo waa xilya macnawiya xilyadii baa waxay tahay xilya xisiya iyo xilya macnawiya oo qofka akhlaaqda wanaagsani qurxu yacni sitoo kale uga dhiganta ya wax isku qurxinayo uu sito ayay akhlaaqda wanaagsan iyo aadaabta wanaagsan uga dhiganta fa uqayidu waxaan qorayaa waan dabrayaa macaalima hadihi alxilya yacni markaa e, quruxdan ama marka waxa weye sifaatkan wanaagsan iyo aadaabta ah tilmaamaheedaan dabrayaa xilyadaasoo almubaarakati la barakeeyey waxaan qorayaa sannaddii markaa kun afar boqol iyo siddeeddii marka tiradanoo kale la sheegaayo carabtu waxay sameeyaan laba siyood min alyamiin ila alyasaar ama min alyasaar ila alyamiin labadaa dariiqa isticmaalaan inay xagga midig kaga bilaabaan oo xagga bidix u socdaan oo tiraba tiraday ka yar tahay ka horraan sheegaan calaada waxay odhanayaan caama amaaniya waa arbacimia wa alf hijiriya tiro walba oo la horraan sheegayaa ta ka dambaysa waa ka yar tahay si toosaana loo socdaa miigtii laga bilaabaayo siddeeddaa la horraan sheegaya afarta boqol baa lagu xigsiinaya kunkaa lagu xigsiinaya dariiqo labaad carabtu waa isticmaalaan waa min alyasaar ila alyamiin inay bidixda kaga bilaabaanoo midigta u socdaan ay yidhahdaan sanata ama caama wa arbacimia wa amaaniya saasoo kale ay yidhahdaan markaana bidixdaa laga soo bilaabay waxaa loo socday xagga midig baa loo socday dariiqadaasi waxay noqonaysaa in tiro walba tirada laga dambeed sheegayo inay ka weyn tahay ta ugu weyn baa loogu horraysiinayaa oo kunka ah afarta boqol baa lagu xigsiinaya ku xigta siddeeddaa loogu dambaysiinaya ikhtilaafku wuxuu ka imanayaa marka tirada ugu dambaysa ay noqoto dhowr iyo toban ama dhowr iyo labaatan ama dhowr iyo konton wax boqol ka yar oo laba khaanadood ah hadda maaragta casharaad iyo aaxaad labadaba ka kooban yacani tirooyinka marka la sheegaya afar nooc bay u qaybsamaan waa uluuf iyo mi'aad iyo casharaat iyo aaxaad arbacatu anwaac aaxaadku waa sagaal waa min waxaa la yidhahdaa aaxaad waa midhmidh mar walba midh baa sare loo kacaya casharaat yaduna waa sagaal waa toban ilaa sagaashan mar walba markaa tobanbaa sare loo kacaya waa toban labaatan soddon sagaashan laga gaadho taasna waxaa la yidhahdaa casharaat mi'aad yaduna waa sagaal waxa weeye mar walba boqol baa sare loo kacaya waa boqol laba boqol saddex boqol ilaa sagaal boqol laga gaadho waa saddex meelooda mid sagaal ah uluuf baa ka dambaysa waa kumanaan marka hadday casharaad iyo aaxaad ay leedahay marka lafteeda waxay odhanayaan inay markaa waxaa weeye casharaadka ka horaan sheegaan aaxaadka masalanoo kale waxay odhanayaan sannadda shiikhu dhintay ka soo qaad waa kun afar boqol labaatan iyo sagaal saasoo kale carabi u sheegayaan afi arbacimia wa ishriin wa tisca saasay markaa odhanayaan marka waa min alyasaar ila alyamiin ayay saasina noqonaysa waa yahay dhexda markay ma marayaan ma boodaan oo ma odhanayaan kun afar boqol iyo sagaal iyo labaatan bidixdiisii looga waday ayaa inta la booday lagu soo noqday haddana hadda ma aragtaa waa yahay waa iska sahlan marka waa sannadda hijriga ha'da waagii hore lama qori jirin casrigan intii isticmaarku waddannada islaamka qabsaday taariikhdiisii buu hirgeliyey taarikh almiilaadi ataarikh alnasraani saas aawadeed maadaama muslimiintii taariikhdii kale ay la qabsadeen waxaa loo baahday taarikhda in la sooco oo marka la sheego ha la raaciyo iyadoo laga soo ikhtisaariyey hijiriya laakiin qabla alisticmaar muslimiintu taariikhaan markaa taarikhdaa hijriga ahayn maba tirsan jirin saas aawadeed hijri ma raacin jirin oo haa laguma dari jirin taariikhdu mujarada la sheegi jiray waayo iska macruuf taarikh kaleba inayna tirsan kitaab kastoo la arko in marka ha lagu qoray taarikhda la raaciyey waxaad garanaysaa inuu yahay kitaab cusub oo waxaweye cuhuuddan dambe la qoray mid baa wuxuu doonay inuu sameeyo kitaab makhtuuda ayuu doonay inuu markaa been abuurto wuui kitaabkaasaa la qoro xadiiskaasi ku yaalaayo kada oo caynkaasoo dabeedna markaasaa ah, farsamooyin kale oo dee xeelada ana sameeyey wuxuu ku fashilmay taarikhdii markuu qoray buu ha ku daray markaase waxay noqotay yani markiiba calaamad lagu garto inaanu kitaabkani qadiim ahayn oo wakhtiga uu ku sheegayo inaanu ahayn walmuslimuuna walilaahi alxamdu yucaayishuuna yaqadatan cilmiyatan tatahallalu laha subuxaat alwujuud waalmuslimuuna muslimiintu walilaahi alxamdu ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday xamdi oo dhammiye yucaayishuuna waxay ku nool yihiin yaqadatan cilmiyatan baraarug cilmiyay ku nool yihiin cilmiga loo nisbeeyey oo tatahallalu laha subxaat alwujuud ay waxa weeye u iftiimayso jiritaanka nuurarkeedii iyo eleesyadeedu u iftiimayaan subxaat waxaa la yidhahdaa waa shucaaca ama waxa weye waa nuurka iyo iftiinkaa la yidhahdaa walaa tazaalu tunashitu kamana markaa zuulayso kama baxaysee way ahaanaysaa laa tazaalu waxay la macno tahay yacni takuunu bay la macno noqonaysa oo nafyu nafyi isbaatun shay la diiday haddii lasii nafyo lasii diido waxay noqonayaan isbaat ama sugis bay noqonayaan sugis ayay markaa noqonayaan oo baa waxay leedahay macno nafyi ayay leedahay marka kama zuulayso tunashidu inay firfircoonaysinayso mutaqadimatan xaalay u hormarayso ila taraqii koritaanka iyo wanuduuji bislaadka ay u hormarayso waxay firfircoonaysinaysaa fii af'idati shabaabi alumma ummadda marka waxa wayaan dhallinyaradeeda qalbiyadooda inay firfircoonaysiiso majdaha inay ku firfircoonaysiiso majdaha sharafteedii wa damaha iyo dhiiggeedii almujadida cusboonaysiinayay lixayaatiha nolosheeda cusboonaysiinayey sheikhu tacaabir adabiyo badan buu isticmaalayaa wuxuu ahaa baliiq buu ahaa kutubtiisu waa kutub mutamayiza carabigana waxa weye waa ku bacdheeraan saas aawadeed bacdi waxay ka cabiraan waa adiibu ahli sunna yacni saasoo kale ka cabiraan tacabiirta adabiga ah ayaa aad iyo aad ugu badan id nara alkataa'iba ashabaabiyata tatra sababtuna waxay ahaatay waxaynu aragnaa alkataa'iba ashabaabiyata guutooyinka dhallinyaronimada loo nisbeeyey tatra ay tatataabac inay markaa israacraacayso guutooyinka waxaa laga tilmaamaya majmuucaadkiibuu guutooyinoo kale ka dhigaya waa jamcu katiiba guutada ciidanka ah baa la yidhahdaa laakiinse waxaa laga tilmaamayaa yacni marka waxa weeye majmuucaadka dhallinyarada ah ayuu kataa'ib ka cabbiraya yataqallabuuna fii actaafi alcilmi waxaad arkaysaa xaalay ku gedgadoomayaan ama waxaad ku ogaanaysaa yataqallabuuna inay ku gedgadoomayaan fii actaafi alcilmi cilmiga xalqadihiis cidfiga shaygu waxa weeye waa qallooca la yidhahdaa marka waxaa laga tilmaamaya xalaqaadkii cilmiga bay ku gedgadoomayaan musqaliina xaal lagu cusleeyey biximlihi yacni qaadistaa cilmiga ay qaadayaan yaculluuna minhu wayanhaluun iyagoo waxaweye ka rakaadanaya minhu cilmiga xalaqaadka cilmiga yani cilmiga ay ka rakaadanayaan wayanhaluuna waana ka durduuranayaan alcalalu bacda anahal nahalka waxaa la yidhahdaa xoolaha marka marka ugu horraysa la waraabiyo waxaa la yidhahdaa nahal baa la yidhahdaa marka waxa weeye Eh, haddana waxa weeye lagu celiyo mar dambe lagu soo celiyo waxaa la odhanayaa marka calal baa la odhanaya ina macaashir alambiyaa ikhwatu callaatin waa kii xadiisku tilmaamaya yaculluuna minhu waa ka rakaadanayaan cilmigii wayanhaluuna waana ka hirqanayaan waa ka durduuranayaan faladayhim min altumuuxi waljaamiciyati waaliطilaaci almudhish waxaa agtooda ku sugnaaday min atumuuxi xagga waxa weeye markaa dumuuxa waxaa la yidhaahdaa ruuxa markaa meesha fog tiigsanaya ayaa la yidhahdaa oo hanka sare leh ayaa waxa la waa damuux waa han weyn yahay oo marka waxa weeye meel sare u higsanaya marka waxaa ku sugan min adumuuxi xagga marka waxa weeye han weynaanta iyo waljaamiciyati xagga kulminta marka waxa ay kulminayaan funuun kala duwan iyo waxyaalo kala duwan iyo cilmiyo kala duwan iyo walitilaac ilmudhish iyo taalaacashada marka kutubaha ay taalacanayaan la yaab kalehe yaab gelinaaya dadka ama marka waxa weeye dahashka waxaa la yidhaahdaa waxa weeye marka waa arrinka marka waxa wax wareerinayo kale waxaa laga tilmaamaya yani siday wax u taalacanayaan kutubta marka u taalacanayaan ayaa waxay tahay mid la yaab laho dadka kaga wareerinaysa iyo walkhawsi yacni markaa quusidda ay quusayaan calaa maknuunaati almasaa'il masaa'isha marka waxaa qarsoon ay quusayaan wuxuu ku matelayaa masaa'isha sidii waxa weeye bad gunteed wax ku sugan oo kale inay tahay jawaahirtu siday ugu sugantahay badda gunteeda oo marka la quuso lagala soo bixi karo ayaa masaa'isha khafigae qarsoonna saasoo kale ay ugu kuurgelayaan si ay ula soo baxaan maa yafraxu bihi almuslimuuna nasran waxay muslimiintu ku farxayaan nasran yacni guul ay ku farxayaan ama yunsaruuna nasran ama markaa waxaan yani markaa mansuuriina xaalay yihiin ayay ku farxayaan fa subxaana man yuxyi wa yumiitu quluuban wax xumaan ka nasahan ka noolaynaya dilaayana qalbiyo qalbiyada qaarkoodna waa dilayaa oo markaasay markaa lumayaan oo baadiyoobayaan oo iimaankii ka tegayaan qalbiyada qaarkoodna waa noolaynayaan oo nuurkii iimaanka iyo cilmiga iyo daacada ayuu ku noolaynaya laakiin laabudda lihadihi alnawaati almubaarakati min alsaqyi waaltacahudi fii masaaraatiha kaafatan ha yeeshe waxa lagama maarmaan ah lihadihi nawaati iniinta ama laftaa yar nawaadka waxa la laftimiraadka oo kale ayaa la yidhahdaa yacni markaa laftimireedkaasoo kale waxaa lagama maarmaan u ah ee almubaarakati la barakeeyey min asaqyi xagga waraabinta iyo watacahudi ku dadaalka lagu dadaalayo marra bacda marra fii masaaraatiha socoddadeeda gudaheeda kaafatan xaalay markaa dhammaystiran tahay oo marka waxa weeye midnaba aan laga tegayn marnaba nashran lidamaanaati si waxa weeye markaa loo faafiyo ama xaal la faafinayo lidamaanaati yani damaanaqaadada markaysaga la faafinayo allatii damaanaqaadadaasoo takufu canha alcahaara ka ilaalinaysa turunturada waxay ka ilaalinaysaa turunturaday ka ilaalinaysaa iyo watacasura way isku dhow yihiin inay waxa weeye markaa turunturoodaan ayay ka ilaalinaysaa fii mahaani alab iyo walcamal yacni waxa weeye ku noqnoqodka doonista cilmiga la doonaayo iyo camalfalka lagu camalfalaayo ku noqnoqodkiisa inay ku turunturoodaan ayay ka ilaalinaysaa oo min tamawujaatin fikriyatin wa caqadiyatin wa suluukiyatin wa taa'ifiyatin wa xisbiyatin waxyaalaha marka waxa weeye turunturaynayo min tamawujaatin mawjado ahaaday waxyaalo mawjadaynayo oo fikriyatin fikirka loo nisbeeyey iyo wa caqadiyatin qaar caqiidada loo nisbeeyey iyo wa suluukiyatin qaar akhlaaqda loo nisbeeyey wa daa'ifiyatin iyo qaar kooxaysi loo nisbeeyey wa xisbiyatin iyo qaar markaa xisbiye iyo kooxaysi loo nisbeeyey yani wuxuu tilmaamaya calaa kulli xaal wuxuu leeyahay muslimiintii markaa dhallinyaradoodii ah hadda iqbaal badan baa jiro oo taacaadkii iyo cibaadadii iyo cilmigii ay soo qaabilayaan oo ay markaa waxa weeye aad iyo aad ugu dadaalayaan oo waagii hore dee waxaa jiri jiray mar waxaa dhallinyaradu Eh, ay u bateen gees kale oo masaajiddu marka ay ahaan jireen dhallinyaro midaan lagu arkin yar yara ayna lahayn odayaal keliya ku tukan jireen awqaad caynkaasaa markaa soo martay eh, beledo badan oo bilaadka islaamka ka mid a ah. kadib waxa weeye iqbaalkan baa yimi iyo isbedelkan nowcan maa marka waxa waxaweye dhallinyaro badani ay soo qaabileen taacadii iyo cibaadadii iyo marka waxaweye salaaddii iyo waxbarashadii ayaad yaa u soo qaabileen taasay waxay ka cabbireen qaarkood iyo qada ama saxwa iyo erayo la mid ah ayay ka cabbireen marka maadaamay taasi jirto waxaa loo baahan yahay in la irshaadiyo si aynay marka waxaa weeye u dhicisoobin si aynay u turunturoon waxyaalo badanoo da fitanaa jira ay ka mid tahay afkaaraha markaa qaldan ee faafaaya haddana casriyadan waxaaba soo kordhay in waxaweeye internetka marka waxaa dee fitan badan lagu faafinaayo oo waxyaalo badani ay markaa ariiqaa ku imanayaan ayaa markaa jira oo caalamkii isu furmay ilaa ay ka cabbiraan qaarkood waa kalqaryati alwaaxida waa sidii markaa tuulo keliya ayaa caalamku ka dhigan yihi wixii caawa ka dhacay yacni beledada fog iyo qaaraadka fog iyo beledada fog ayaa marka waxa weeye meel walba laga ogaanaya ya aalaadkan cusub baa marka waxa weeye wax walba laalinaya oo wax walba gudbinaya yani yurub iyo maraykan markaa fitanka yaalla si yar bay beledada islaamka ugu soo gudbayaan beled haddii wax fitna ka soo baxdo beledadii kalena si yar bay ku gaadhaysaa si yar bay ku gaadhaysaa marka afkaaraha qaldan iyo caqiidooyinka qaldan iyo dhaqamada markaa qaldan umuuraha noocaasoo kale ah ee mawjadaynaya inay markaa turunturreeyaan oo kale wax uga damaano qaada turunturada inay ka badbaadiyaan wax u damaano qaadaya waa in la helaa yani waxaa loo jeedaa irshaad waa in la helaa lagaga badbaadinayo waxaas oo si aan marka umuuraha aynay ugu dhicin yani lagula dadaalayo kooxaysiguna waa la mid altaa'ifiya walxisbiya marka waxaa weeye kitaabkan wuxuu shiikhu uga dal leeyahay wuxuu inoo tilmaamayaa inay tahay inuu irshaadiyo hanuuniyo tilmaamo dariiqa wanaagsan si marka dhallinyarada ugu tilmaamo si ayna markaa dariiqii saxdahayd uga qallocan waayo dhallinyarada waxaa ku badan xamaaska iyo firfircoonida umuurahaasaa ku badan marka maadaama khayrkii ay qaabileen xamaasad badanna ay u hayaan halis waxay u yihiin inay waxaweeye xamaasadaasi inay taraariso de ay ku dhacaan marka waxa waxaweeye dabeedna markaa bad kale ya shaytaankuna wuxuu rabaa qofka inuu lumiyo siduu u luminaya ma kala jeclaa waatay yidhaheen bacdu salaf shaytaanku wuxuu ursadaa qalbiga qofka hadduu ka helo firfircooni badan hadduu ka helo wuxuu yidhahdaa hore u orod waxaad samaynaysaa kuguma filla ya sidan waad ku halaagsamaysaa ka kordhi ka kordhi ka kordhi siduu leeyahay buu quluwi ku dhacayaa markaa hore ayuu uga dhacayaa dariiqii xaq ahaa ee saxda ahaa hadduu ka arko qofka qalbigiisa yacni wahsad iyo caajis iyo wax la mida hadduu ku arkana markaana wuxuu odhanayaa waxa weeye iska joog iska naso ilahay waa kafuur raxiim makhfiradiisu waa waasic yani raxmaddiisu waxa weyaan yani wax walba waa ka ballaaratay wax walba waa koobtay marka waxa weeye ilaahay waa raxiim waa raxmaan yani waxa saas odhanaya marka dabeedna qofkii dib buu uga ridayaa xaqii dariiqii xaqa ahaa mana kala jecla ma hor buu uga ridaa mise dib buu uga ridaa muhiimadda muxuu rabaa uun inuu ka rido bes laakiin farqi uma kalena siduu uga ridayo oo iminka khawaarijtu dee waxa weeye khayrkii waa doonayeen waxay doonayeen khayrka inay ku dadaalaan laakiin maadaama aqoontoodina yar tahay xamaaskoodina uu fara badan yahay yacni ciddii waxa weeye marka qumanaydna waddadoodii ay ku kaaftoomi waayeen waxaa ka dhacday inay hore uga dhacaan dariiqii xaq ahaa waatuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam yamriquuna min addiini kama yamruqu asahmu min alramiya waa kuusaa sidaa yidhi waxau yidhi waqad jacaltu tawca aydiihim risaalatan fi tacaalumi takshifu almundasiina baynahum khashyata an yurduuhum wa yudayicuu calayhim amrahum wuxuu yidhi waxaan ka yeelay tawca aydiihim gacmahooda miday markaa ku qaban karaan oo gacmahooda yacni waxa weeye inay ku qabtaan ay aqbalayso risaalatan risaalad baan ka yeelay yani risaalada ay qaadan karaan baan marka waxaan yani hore ugu allifay buu odhanaya dhallinyarada oo fi tacaalum ku saabsan yacnii caalim iska yelyeelka inuu ruuxu isagaan cilmi lahay inuu iska dhigo inuu cilmi leeyahay tacaalum waa tafaacul min alcilmi waa inuu wax garanayo oo cilmi yaqaano ou caalim yahay inuu iska dhigo oo takshifu almundasiina baynahum faydaysa kuwa markaa waxa weeye ku dhex markaa qarsoomay iyaga dhexdooda ayay markaa daha ka qaadaysaa oo ka shifaysaa inaynay culamo ahayn khashyata an yurduuhum baqasho aan uga baqanayo daraaddeed an yurduuhum inay halaagaan aan uga baqayo inay halaagaan aan uga baqayo arrada waxaa la halaagga ayaa yidhaha ardaana waa halaagay baa la yidhaha wa yudayicu calayhim amrahum inay arrinkooda ka dayacaan arrinkooda diinta ay ka lumiyaan baqashaan uga baqanayo daraaddeed baan risaaladaa u allifay buuhi wa yubacsiru masiiratahum iyo inay markaa qallibaan aan uga baqayo oo dabagediyaan masiiratahum socodkooda fi talabi doonista cilmiga ay doonayaan ay ku soconayaan oo fayastalluuhum dabeedna marka ay siibaan istilaalku waxa weye waa siibista wey fayastalluuhum dabeedna marka ay siibaan oo ay ka siibaan dalabkii iyo cilmigii qumanaa ay baranayeen wahum laa yashcuruun iyagaan dareemayn ay ka siibaan walyawma akhuuka yashuddu cadudak macnaa wuxuu tilmaamayaa risaaladan risaalo kale ka horraysay oo dhallinyarada irshaadinaysa oo hanuuninaysa risaaladaasna waxay ku saabsanayd attacaalum cunwaankeeda attacaalum baa la odhan jiray risaaladaasi waxay caddaynaysaa cidda aan cilmiga lahayn ee cilmiga markaa sheeganaysa ayay arrinkooda kashifaysaa oo caddaynaysaa inaynay culamo ahayn in lagu kadsoomana aynay ahayn waayo cidaanu culamo ahayn haddii culamo la moodo iyaguna marka waxa weeye sidaa ay u socdaan oo marka ay dadki wax ugu sheegaan waxaa laga yaabaa waxyaalo baatila inay u sheegaan deedna dadka ay ku sababtooda waatuu xadiisku sheegaayey ina allaha laa yaqbid alcilma intizaacan yantasicu min alculamaa walakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaai xata ida lam yubqi caaliman itakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftaw bigayri cilmin fadalluu wa adalluu xadiiskii saxiixaynku waa kii saa sheegaaya marka cidaan culamo ahayn haddii culamo la moodo oo maqaamkii culammada la dejiyo oo deedna sidii culammada u fatwoodaan waxaa ka iman kara addalaal waalidlaal inay iyaguna lumaan dadkana lumiyaan walyawma maantana walaalkaa cududaada ayuu markaa xoojinayaa isagaa isu jeeda sheikhu oo waa ukhwadii islaamka dee ayaa jirta marka waxa weeye walaalkaagii muslimka ahaa waa sheikha kitaabka qoraya wuxuu xoojinayaa caduudraka cududdaada waya'khudu biyadika wuxuu qabanayaa gacantaada gacantuu ku qabanayaa xagga wanaagsan buu ku qabanaya fa ajcalu tawca banaatika waxaan ka yeelayaa nooc iltifaataa ku sugan min alghayba ila alxuduur markii hore sidii cid maqan buu ka warramayey markii dambena waxa weeye waxau ka dhigay yani cid xaadira oo fa ajcalu takallum baabu markaa u rogay faajcalu tawca banaanika waxaan ka yeelayaa buu yidhi xubnahaaga xubnaha farahaaga inay markaa waxa weeye ay gaadhi karto ama ay ateeci karto risaalatan risaalo bimacnaa waxa weeye risaalo ay farahagu soo qaadan karaan baan maantana kuu yeerayaa buuri oo taxmilu asifat alkaashifa risaaladaasoo markaa waxa weeye xambaarsan sifadii wax caddaynaysay xambaarsan asifat alkaashifa waa istilaax culammadu ay u isticmaalaan sifada aan looga jeedin in wax lagu bixinayo oo sifada waxaa loo qaybiyaa sifo ixtiraas faa'idaynaysa oo taqyiid faa'iidaynayso wax lagu saarayo iyo sifo aan waxba lagu bixinayn ee laakiin la sifeeyaha sii caddaynaysa ixtiraas ma faa'iidaynayso waalaslu fi lqayd ixtiraazun wayaqil ligayrihi ka kashfi tacliilin juhil siduu naadimku u yidhi asal waxa waa qaydka ama sifada ixtiraazii in wax lagu saaraya u asala laakiin waxa yar inaan ixtiraas looga jeedin ee waxa weeye cillo laga jaahil noqdoo kale marka in lagu caddaynayo oo lagu baraarujinayo yani taas marka lagu baraarujinayo lagu caddaynayo oo iminka waxa weeye wuxuu hoosta ku tilmaamay zabidi waxa uu ku odhanayaa buu yidhi taajulcaruuska oo qaamuuska iyo marka waxaweye sharxiisa taajulcaruuska waxa uu nisbeeyey adab'atu waa addabc addabcu alcarjaa waa waraabihii marka waxa weeyaan yacni lugta yaraa ama laangadhaha ahaa waa sifatun kaashifa buu yidhi alcarjaa waayo waraabo sifadaa ka madhanoo lagaga bixinayaa ma jiro ya waa sifo un la sifeeyaha sii caddaynaysa ucbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum caabuda rabbigiin aladii kaasoo rabbigaasoo khalaqakum idin uumay oo idin abuuray alladii khalaqakum waa sifa kaashifa waa sifo la sifeeyaha sii caddaynaysa laakiin ixtiraas faa'iidayn mayso rabbiyo badan inaynu leenahay macnuhu ma aha oo loo jeedo kuwii kaleha caabudine ka idin abuuray caabuda muraadku saa maaha maaha sidaa muraadku waa sifo la sifeeyaha sii caddaynaysee wax lagu bixin maayo ixtiraas faa'iidayn mayso waa sifa kaashifa tacliiloo kale inay ka dhigantahy markaas waxay noqonaysaa rabbigan waxaa u caabudaan inuu idin abuuray daraaddiid fa ajcalu tawca banaatika risaalatan taxmilu sifata alkaashifa waxaan ka yeelayaa buu yidhi farahaagu miday gaadhi karaan oo ay aqbali karaan inay soo qaataan risaalatan risaalo risaaladaasoo taxmilu xambaarsan oo qaadaysa ama sidata asifata alkaashifa sifadii wax caddaynaysa bimacnaa waxa weeye waxay caddaynaysaa lixilyatika akhlaaqdaada wanaagsan aad ku qurxinayso taasay caddaynaysa fa ana da ajcalu sina alqalami cala alqirtaas waa iska muqadimadii weeyaano maqsuudka kitaabka maynaan gaadhin marka maqsuudka kitaabka waa sahlan yahay sidan muqadimadoo kale hays odhanina tacaabiirta caynkanoo kalea ku badan saa u qaadanina fa ana da anigu ajcalu waxaan ka yeelayaa sina alqalami qalinka afkiisa cala alqirdaasi mid waraaqda kor saaran baan ka yeelaya fatlu akhri ma arqumu laka waxaan kuu qoraya akhri ancama allahu bika cayna ilaahay markaa indhahaaga ha u nicmeeyo waa kuu duceeyey laqad tawaaradat muujibaat sharci waxay markaa iska soo daba aroorto iskaga daba timi yacnii sharciga adiladiisa wax waajibinaysa wax markaa e, ku tusinaysaa muujibaatu sharci waxaa loo jeedaa adilatu sharci cala ana taxalliya in isqurxinta laysku qurxiya bimaxaasin alaadaab aadaabta wanaagsan la laysku qurxiya wa makaarim alakhlaaq iyo akhlaaqda sharafta leh wanaagsan ysku qurxiya waalhadyi alxasan iyo markaa hanuunka dariiqada lagu hanuunee wanaagsan iyo wasamti saalix iyo waxa weeye markaa yaduna qaabka wanaagsan ee qofku ku sugan yahay yacni hay-adda iyo qaabka wanaagsan la isku qurxiya assamti waxaa la yidhaha waa hay-adda weeye waa qaabka markaysa marka xonaya muuqaalka weeye wanaagsan yani waata ay axaadiista qaar ku saarotay fayanduruuna ilaa samtihi wa hadyihi yacnii hay-addiisa wanaagsan ee diiniga abaa ah laga tilmaamayaa iyo xaalkiisa wanaagsan ee marka hanuunka ah ayaa looga jeeda simatu ahli lislaam annada marka isimkeedu waa attaxalliya khabarkuna waxa waa simatu wey waxay ku soo aroortay in qurxinta sifaatkaa wanaagsan iyo aadaabtaa wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan iyo hanuunka wanaagsan la isku qurxiyaa hee simatu ahlilislaam ahluislaamka calaamadahooda inay tahay asima waa calaamada wey calaamadaha marka ahlulislaamka muslimiinta calaamaadkooda wanaagsan inay tahay saas yadaa bay kuso aroortay wa ana alilma iyo in cilmigu wa huwa asmanu duratin fi taaji sharci almutahar waxay kaloo ku soo aroortay adilada sharcigu anna alcilma in cilmigu wa huwa asmanu duratin waa jumlo muctarida waxa weeye waa luulkii ugu qaalisanaa fii taaji sharci sharciga taajkiisa ku sugnaa almutahari sharcigaasoo la daahiriyey oo la nadiifiyey oo wax marka qalqallooca iyo wax xumaana midnaba aan lahayn cilmigaasi laa yasilu ilayhi ma gaadhaayo wa ana alcilma khabarkii wuxuu noqonayaa laa yasilu ilayhi jumladanna waxay noqonaysaa muctarida laa yasilu ilayhi inaanu cilmiga gaadhayn ila almutaxalliya biaadaabi ka isku qurxinaya mooyaane aadaabtii cilmiga isku qurxinaya almutakhalliya iska marhnaysiinaya can aafaatihi dhibaatooyinka marka uu leeyahay yacni aadaabtaa liddigeedu almutakhaliya iska madhnaysiya can aafaatihi yacni aafaadka iyo dhibaatooyinka marka uu leeyahay yacni qallooca marka aadaabtan cilmiga laga qalloocda ay leedahay cilmigu aafaad male aadaabtiisa in laga qalloocdo laga tago ba aafaadku ka imanaysa walihaada canaaha alculamaa'u bilbaxsi waltanbiihi wa afraduuha biltaaliif saas aaweed bay culammadu ula qasteen ama canaaha ay ugu dadaaleen sida badan culammadu waxay yidhahdaan canaa bimacnaa qasada canaa yacni laakiin cuniya iyo cunnaa waxaa loo isticmaala bimacnaa ihtamma waa ku hamiyeen waa ku dadaalayaan laakiin marmarbaa baa waxa dhacda bacdu lculamaa inay isticmaalaan canaa iyagoo uga jeeda ihtimaamkii laakiin sida kale qaaliba walihaada canaha alculamaa'u hadda waxay u egtahay ihtimaamkii inuu uga jeedo waayo ba' buu ku gudbiyey oo cuniya bikada baa la yidhahdaa Mm. saas aawadeed bay culammadu ugula dadaaleen bilbaxsi baadhistay baadhayaan iyo watanbiihi baraarujintay baraarujinayaan ayay ugula dadaaleen akhlaaqda wanaagsan iyo aadaabta wanaagsan wa afraduuha waxay u gaar yeeleen bita'liif qoraal markaa kutuba ay qorayaan bay u gaar yeeleen qoraal ay kutuba qorayaan oo qoraal ay ku qorayaan bay u gaar yeeleen kutubo gaar ah ima calaa wajhi alcumuum ama waxay ugu gaar yeeleen weji caam ah oo guud likaafati alculuum cilmiyadoo dhan yani marka waxa weeye aadaabtooda la qorayo oo cilmi min xaysu huwa adabu alab ama adabu alcilmi ama aadaabu alculamaa ama aadaabu almutacalimiin si guud markaa loo qoraayo aw calaa wajhi alkhusuus ama waxay ugu gaar yeeleen si gaar ah oo waxa weeye fanniyada qaarkood cidda markaa baranaysaa aadaabta laga rabo ka aadaabi xamalati alqur'aani alkariim sida cidda cilmiga xambaaraysa aadaabtooda ya oo imaam nawowi muxuu qoray attibyaan fi aadaabi xamalati alqur'aan ama akhlaaqu alqur'aan lilaajuri ama aadaab almuxadis waxa weeye waa yani marka waxa weye aadaab almuxadis ama aadaabu marka waxa weeye akhlaaqu alsaamic waalraawi yani marka waxa weeye cilmiga xadiiska markaa si gaara cidda baranaysa aadaabta laga rabo ama aadaabu almufti waalmustafti ama aadaabu alqaadi waa si gaara wey cala waji alkhusuus bu intaasoo dhan u tusaalinaya ka aadaabi xamalati alqur'aan alkariim wa aadaabi almuxadis wa aadaabi almufti aadaabta markaa muftiga muftiga maxaa aadaabta laga rabaa muxuu yahay wa aadaabu almufti waalmustafti wakhtiyada qaarna waa la israaciyaaba sida kitaabka ibnu salax oo kale aadaab almufti waalmustafti ka fatwoonaya iyo ka fatwo dalbaya ee fatwada doonaya labadaba aadaabtooda maxaa laga rabaa muftiga ee aadaab ah iyo akhlaaq ah maxaa ka fatwada doonayana laga rabaa ee aadaab ah wa aadaabi alqaadi iyo qaadiga aadaabtiisa wa aadaabi almuxtasib ka marka waxa weeye macruufka amraya xumaantana reebaya aadaabtiisa wahaakada wa shaanu huna fi alaadaabi alcaamma muhimmadda halkan markaa looga jeedaana waxa weeye waa aadaabtii guud ee caamka ahayd cilmiga ciddii dalbayso si caama u dalbaysay aadaabtoodii marka qolo gaara kuma gaar aha hadday tahay aadaabtii muxadisiinta hadday tahay aadaabtii xamalatlqur'aanka hadday tahay aadaabtii muftiga hadday tahay aadaabtii qaadiga qolo gaara kuma gaaraha waa caam liman yasluku ariiqa tacallumi sharciy waxay caam ku tahay ciddii marka waxa weeye qaadaysaa oo maraysaa barashada cilmiga sharciga la baranayo waddadeeda maraysa waqad kaana alculamaau asaabiquuna yulaqinuuna adulaaba fii xilaqi alcilmi aadaaba atalab waxay ahaan jireen culammadu raximahum ullah culammadaasoo assaabiquuna hormaray yulaqinuuna adulaaba qaar u laqima ardayda u laqima fii xilaqi alcilmi xalqadaha cilmiga gudahooda ugu laqima aadaaba atalab aadaabta markaa talabulcilmigu leedahay وأدركت خبرا آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف waxaanan markaas soo gaadhay buu ila soo haleelay khabara aakhir alciqdi yacnii ciqdiga waxaa la yidhahdaa tobankii sanaba ciqdi baa la yidhahdaa tobankii sanaba ciqdi baa la yidhahdaa bimacnaa waxaa weeye tobankii sane dhammaaday aakhirkeedii waxaan soo gaadhay fii dalika arrinkaa gudihiisa fii bacdi xalaqaati alcilmi xalqadaha cilmiga qaarkood gudahooda oo fi lmasjid alnabawiy ashariif masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam gudihiisa xaalay xalaqaadkaasi ku sugan yihiin ayaan ku soo gaadhay buu yidhi marka waxa weeye in marka aadaabtaasoo kale la dhigayo oo dadka loo laqimayo waa ku soo haleelay buuhi id kaana bacdu almudarrisiina fiihi sababtuna waxay ahaatay dadka cilmiga ka dhigaya culammada ah xalaqaadka masjid nabowiga gudihiisa waxay ahaan jireen yudarisu tulaabahu mid u dhiga ardaydiisa kitaaba zarnuuji zarnuuji sheikha la yidhaahdo kitaabkiisa almutawafaa sanata alaas wa tisciin wa khamsimia hijiriya almutawafaa miimka waxaa laga soo gaabaya mutawafa saas aawadeed buu sana raaciyey maxayse culamo badan ku dareertay caadadoodu inay almutawafa u soo gaabiyaan ta keli ah oo ay qoraan ta dabeedna dhibic dhibicdaa laga tegi maayo ya ikhtisaarkii bay tilmaamaysaa ta baa la qorayaa ta furan dabeedna waxaa la qorayaa dhibic ama waxaa la qoraya hakad haddii taarikhdii oo kale bar baa dhici karta sifra iyo in wax leedahay hadday tiro la qorayo kale hakadoo kale la qorayo faasila yani ta inta la qoro faasila la qoro dabeedna marka waxa weeye taarikhdii la qoro laakiin hadda isagu wuxuu soo gaabiyey almutawafa inuu ka soo qaatay miim keli ah dabeedna sanata ayaa kuusii caddaynaysa muraadka looga jeeda waa shan boqol sagaashan iyo saddex ayuu dhintay raximahu allahu tacaala waxaanu ka mid ahaa ardaydii markhiinaani buu ka mid ahaa ardaydiisi saaxib lhidaaya waa tilmiidu saaxib alhidaaya kitaabka ay xanafiyadu ka daba dhaceen ee la yidhahdo alhidaaya lilmarkhiinaani waa kitaab marka aad ay u akhristaan xanafiyadu shuruux fara badanna leh aad iyo aad ictinaagooda ayuu u badan yahay ugu dadaalaan ilaa qaarkood huluwi ku sameeyeen oo ku talax tageen yaa mid xanafiya ammaanay hidaayada markaasuu ina alhidaayata kaalqur'aani qad nasakhat maa sannafuu qablaha fi sharci min kutubi ya waa huluwi wuxuu yidhi hidaayadu qur'aankay la mid tahay buu yidhi oo sida qur'aanku kutubtii hore u nasakhay ayaa hidaayaduna wax allo wixii sharciga laga qoray bimacnaa fiqi laga qoray ka horreeyey o dhan bay nasakday waa quluwi marka waa tilmiidu saaxib alhidaaya raximah ullah beledkeenna xataa laftiisa waxaa lagu akhrisan jiray risaaladiisa tacliim almutacallim ariiqa tacallum risaaladaasay markaa wadaadada soomaaliyeed akhrisan jireen xagga aadaabta ashyaa baa ku jira kollay markaa ashyaada qaarkood oo nadar ku jiro oo aan fiicnayn oo mulaaxado u baahan sida shiikhuba hoosta ku ira baraarujinayo laakiin filjumla way fiican tahay waxeeda kale haddii cidda dhigaysa ay baraarujinayso ashyaada marka waxa weeye nadar ku sugan yahay ee marka ama daliilka lahayn ama markaysaga iska khuraafo oo kale iska noqonaya yacani waxa weeye aan asal markaa lahayn haddii ashyaadaasoo kale cid baraarujinaysa ay dhigayso majmuuceeda waa laga faa'iidsan karaa marka wuxuu dhigi jireen buu yidhi mudarisiinta qaarkood risaalada sarnuuji ee lagu magacaabo tacliim almutacallimi ariiqa tacallum kii cilmiga baranaya in la baro maxaa la baraya ariiqa tacallum waddadii uu wax ku baran lahaa baa la baraya ya aadaabtani waxay ka qayb qaadanaysaa cilmiga inuu u barakoobo uu wax barto laakiin qofka hadduu aadaabtii ka tago waxaa halis yahay cilmiga barakadiisii in laga siibo facasaa an yasila ahlu lcilmi hada alxabl alwasiiqa alhaadi liaqwami ariiq waxaan rajaynayaa buu yidhi an yasila inuu gaadho ahlulcilmi ahlucilmigu haada alxabla xadhiggan inuu gaadho alwasiiqa adag alhaadiya ku hanuuninaya liaqwami ariiq waddakii ugu toosnaa ku hanuuninaya fayudraja tadriisu hadihi almaaddati fii fawaatixi duruusi almasaajid oo deedna la geliyo maaddadan dhigitaanka la dhigayo duruusaha masaajidda kuwa lagu furfuranaya lagu daro wa fii mawaadi diraasati nidaamiya iyo in lagu daro diraasada nidaamiga ah ee macaahidda iyo markaysa waxa la dhiganaayo mawaadka in lagu daro maadda markaa maaddada noocan ah wa arju an yakuuna hada taqiidu faatixata khayrin fi tanbiihi cala ixyaa hadi almaadda yani wuxuu ka hadlayaa yani cilmigan aadaabta ku saabsan in markaa lagu dhigo duruusaha lagu daro muqararaadka lagu daro hadday nidaami tahay iyo hadday tahay waxa waxaweye qaar yani xalaqaada mid walba wa arju an yakuuna hada taqyiidu waxaana rajaynayaa inuu noqdo taqyiidkan iyo qoraalkani faatixata khayrin mid khayr markaa furfuraya oo bilaabaya fi tanbiihi cala ixyaa'i hadii almaadda baraarujinta la baraarujinayo maaddadan in la nooleeyo allatii tuhadibu aaliba taasoo markaa ardayga hufaysa akhlaaqdiisa markaa nadiifinaysa oo wax markaa qaldan ka saaraysa yacni ku baraarujinaysa inuu iska saaro wa tasluku bihi marsiinaysa oo qaadsiinaysa aljaaddata waddada marka waxa weeye toosan yaan marka waxa weeye qalqallooca iyo turunturada iyo wax la midka aan lahayn aljaadda waxaa la yidhahda waddada marka waxa toosan baa la yidhahdaa ee halowda ah taasaa la yidhahda waatay ku mahmahaan man salaka aljadad amina alcisaar ya ama amina alcasaar kii waxa weeye markaa qaada waddada toosan qaadaa turunturrada waa ka badbaadaa marka aljaadda waxa weeye waa wasat atariiq weeye waa waddada bartankeeda weeye fii aadaabi alab xaalay jaaddadaasi ku sugan tahay fii aadaabi alab ama wa tasluku bihi aljaadata waddada toosan buu markaa qaadsiinaysaa fii aadaabi talabi aadaabtii talabka gudaheeda waxay ku qaadsinaysaa waddada toosan wa ximli ilcilmi iyo qaadista markaa cilmiga marka waxaa la qaadayo iyo wa adabihi iyo aadaabtii marka waxaa cilmiga maca nafsihi isaga naftiisa la jirkiisa fii aadaabi talabi wa xamli ilcilmi wa adabihi maca nafsihi wa maca mudarrisihi iyo cidda cilmiga u dhigaysa la jirkiisa inuu aadaab wanaagsan kula dhaqmo wa darsihi iyo dhigashadiisa uu cilmiga dhiganayo inuu aadaab wanaagsan kula dhaqmo wa samiilihi iyo ardaygiisa saaxiibkiisa ah inuu aadaab wanaagsan kula dhaqmo wa kitaabihi iyo kitaabku cilmiga ka baranayo inuu aadaab wanaagsan kula dhaqmo marka dee cidduu cilmiga ka baranaya waa inuu ixtiraamaa ardaydu cilmiga la baranaya waa inuu ixtiraamaa xalaqaadka cilmiga markuu yimaado waa inuu ixtiraamaa ixtiraamka yani waxa weeye waa aadaabtii wanaagsanayd wey kitaabka laftiisa waa inuu ixtiraamaa oo kitaabkii dee ka ilaaliya addimada ka ilaaliya oo kitaabkii wax saaraa oo kitaabkii aan wax dul saarin yani kitaabkii haddii waxa weeye dee moobilada la dul saaro ya dee taasi waxa weeye qadarintii cilmiga u munaasibka ahayd maaha waa in waxa weeye aan wax la dul saarin moobilkoo kale inaad dul saarta waa qalad addimadoo kale waa inaad ka ilaalisaa markaad marayso meesha kitaabka waa inaad ka tallaabsan kitaabkii inaad cagta aad dul mariso hadda ma taaban laakiin way dul martay dulmarkaa cagtu ay dul marayso ayaa ixtiraamkii bayna ku munaasib ahayn ixtiraamkii cilmiga la ixtiraamayey bayna munaasib ku ahayn yacni saas weeye waa samarati cilmihi iyo marka waxaway faa'iidadii marka cilmigiisa iyo midhihii cilmigiisa yacni kullu dalika wuxuu kula dhaqmayaa adaab wanaagsan wa haakada fii maraaxili xayaatii saasoo kale ahaatay yacni markaa akhlaaqdiisa uu la imanaya maraaxisha noloshiisoo dhan fii maraaxil xayaati fa ilayka xilyatan taxwii majmuucata aadaab waxaad qaadataa buu yidhi xilyatan yacnii akhlaaq wanaagsan iyo aadaab wanaagsan qaado oo taxwii koobsanaysa majmuucata aadaabin aadaab marka waxa weeye majmuuceeda iyo kulankeeda koobsanaysa yacnii aadaab kulansan koobsanaysa oo nawaaqiduha waxa ka horjeedee jeeda markaa burinayaana majmuucatu aafaatin aafooyin iyo dhibaatooyin kulansan ah bimacnaa waxa weye haddii aadaabtan wax ka mida laga tago waxaa lagu dhacaya aafaad baa lagu dhacayaa mid walba aafo aafadaasi ha haato mid weyn ama ha haato mid yar baa ku liddi'a faida faata adabun minha haddii aadaab aadaabtan ka midi ah ay ka tagto qofka oo ka baxsato iqhtarafa almufaridu wuxuu markaa waxa kasbanayaa kii waxa weeye ka gaabiyey aadaabta wanaagsani aafatan min aafaatihi dhibaato ka mida ah dhibaatooyinkii markaa adabka ka mida ah. min aafaati alab dhibaato ka mida ah. ayuu marka waxa weyaan yani ayuu kasbanaya iqtarafa waa kasbadaa looga jeeday iktasaba fa muqilun wa mustaksirun markaa dabeed waxay noqonayaan kuwa aadaabta yacni aafaadka xun markaa ee adabku leeyahay la yimi wuxuu noqonayaa mid yaraystay iyo mid badsaday oo hadduu qadarku markaa ka tegey aadaabta wanaagsan ee akhlaaqda xun u ku dhacay ay noqoto mid yarna waa u yar tahay hadday fara badnaatana way fara badanaysaa aafaadka u ku dhacay aafaatiina waxaa looga jeedaa aafaati alab yacanii talabka aafaadka uu leeyahay talabulcilmigu waa akhlaaqdii wanaagsan laga tagun baa looga jeeda wa kama anna hadii alaadaaba sida marka waxaweye aadaabtani ay u tahay darajaatun derajooyin kala koreeya ee jaranjarrooyin kala sarreeya oo saacidatun ila sunnati fi alwujuub yacni marka koraysa yacni marna sunno noqonaysa oo derajadii sunnada gaadhaysa marna waxay koraysa ilaa derajadii waajibnimada gaadhaysa akhlaaqdii wanaagsaneed waxay u qaybsantaa qaarkeed waa waajiba ikhlaaskaa kamida mida xubbigaa ka mida ilahay iyo rasuulkiisa la jeclaanayo waxa weeye waa shay waajiba marna waxay noqonaysaa ashyaa sunnaa fa nawaaqiduha waxyaalaha liddiga ku ahi darakaatun waa tabaqaad kale hooseeya wixii sare loo koro darajaad baa la yidhahdaa wixii hoos loogu daadegana jaranjareen loogu daaddegana waxa la darakaat baa la yidhahdaa darakaat ayaa la yidhahdaa waa darakaatun waxa weeye waa jaranjaro markaa waxa weeye hoosayso oo haabidatun u daaddegaysa ilalkaraahati karaahada laga gaadho fataxriim dabeedna ilaa xaaraantinimaynta laga gaadho oo akhlaaqdii wanaagsaneed marka laga tago akhlaaq xun baa lagu dhacayaa akhlaaqda ee lagu dhacayaana mar waxay noqonaysaa in waxa weeye markaa makruuh ay noqoto karaahadii lagu dhaco marna waxay noqonaysaa ilaa taxriimkii inay gaadho ayay noqonaysa marna ilaa taxriimkii inay gaadho ayay noqonaysa cala kulli xaal khulaasadu waxay tahay yacni kitaabku wuxuu ku saabsan yahay akhlaaqda wanaagsan iyo aadaabta wanaagsan ee loo baahan yahay in lala yimaado waxaanu baraarujinayaa in aadaabta xun laga tago o layska ilaaliyo aadaabta wanaagsanna lala yimaado barakadii cilmigaana ku jirta ashyaada wanaagsan lala imanayaana qaarkood sunnay noqonayaan qaarkood waajib bay noqonayaan waa qaarkood waxyaala muruu'ada iyo markaa ku fiican bay markaa noqonayaan oo makaarimul akhlaaqii soo gelaya ayay noqonayaan waxyaalaha kullidigiina waxa weye waa kala dardaran yihiin qaarkoodba qaarka kaley ka daran yihiin marka saas aawadeed macnaha noocaas ayuu ku saabsan yahay muqadimadu khulaas ahaan wuxuu sheegayaa kitaabku mawduuca uu ku saabsan yahay marka kitaabka gudihiisu sida muqadimada xoogaa alfaadan adabiga uu ugu badinayo sheikhu oo dee adayg ugu yaro jiro gudihiisu ma adka in insha allah waa sahlan yahay wakhtiguna waa inaga dhacay halkaasay inoogu joogaysaa hadda maanta wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk